waxaa caawa inoo bilaabmaya in sha allahu tacaala kitaabkii saddexaad ee dowradii aynu ugu magac darnay addowra alxadiiiya ataasiliya kitaabkeenna saddexaad waa nukhbat lfikr fii musطalaxi ahli اlأhar ardayda qaar hawada inagala socday oo inala joogin baa waxay yidhaahdeen kitaabku waa bayquuniyihii musalaxa waa ku dhaga barjuunay bay idhahdeen musalaxa u cusbaa laakiin markii arbaciinkii la galay ee la yidhi xadiiskan culimaa daciifisay kani waa saxiix hebel baa ku jira waxa weeye waxbaa nooga baxay bay yidhahdeen marka haddii nukhbaha lagu dhaga barjoobana cumdaa ku xiga oo sii caddayn doona insha allahu tacala saasay isu daba soconaya muhimadda dowradani leedahay sidaynu tilmaannay dhowr kitaab oo hal fanniya inaad wada qaadato oo isku xigxiga waxay taasi ku dhaxal siinaysaa cilmiga inaad wax badan ka fahamto ragga qaar waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan labadaas sana haddii aan dhammeeyaan ku mintida muxadid baan noqonay anigoo digtoornimo ku sidaan aan muxadida sheeganay anagoo doctornimo ku sita baan muxadid lay odhanay magacaas waa magac culus wey laakiin waxaa wax weyna cilmigii inaad wax fiican ka fahamto oo uu kuu baxo oo aad sii wadi karto akhris iyo sharaxba taasaa wax weyna dhibka ugu badan ayna haystaana waxaa laga yaabaa qofku marba fani intuu bilaabo inuu meel dhexe kaga tago marka faa'iidooyinka dowraadkan leeyihiin in hal fanni xoogga aada saarto usoo jeesato kadibna aada meel ka gaadho hadhow mid baad dul degi doontaa insha allahu tacaala welibana fannigan aynu haynaa ma aha fanni waxaan dee qolada luqada ahayn ninka luqada inoo fadhiista isagu waa madax bannaanyah laakiin ninka tafsiir ku howlan ee doonaya inuu meel fiican ka gaadho ama doonaya caqiide inuu ku fogaado ama doonaya faqiih inuu noqdo ama doonaya khaiib iyo waacid inuu noqdo xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam marnaba ka maarmi maayo marka intaasoo dhan iyo qof kastoo doonaya shareecada ilmaan fiican inuu u yeesho cilmi uu ka maarmayo ma ah mas'alo weyn baa laga yaabaa inay ku dhisan tahay alxadiid xadiidkii qola ay daciifiso cillana ay u sheegto qolana ay saxiixiso oo cillada ay ka jawaabto haddaan waxbaba kaaga baxsanay dee magacyadaad iska eeganaysaa hebel baa yidhi baad odhanaysa laakiin haddii aad xadiidka fahamsan tahay intaad la baadhaad odhanaysaa adigu saxiixin mayside waxay u dhowdahay qolada saxiixisay bay u dhowdahay ama qolada daciifisay cilmi bay u baahanta markaa ha loo dhabar aday raggii hore waxay odhan jireen alxadiidu faxlun laa yuxibuhu ilaa fuxuulu rijaal waxba la aqbayn mayno waa la fahmaya waan filaya marka taa macnaheedu uu adeg yahay ma aha laakiin sabir badan buu u baahanya waxaynu ku bilaabaynaa sidii caadadeenu ahayd tarjamo kooban oo shiikha kitaabka iskale aynu ka bixinno kadibna kitaabka kadibna aynu bilaabo insha allahu tacaala sida qorshuhu yahayna laba wiig ama sideed saacadood buu inoogu soo gabagaboobaya biidn illahi caza wajal alxaafid ibnu xajar waxaa lagu kuniyeeyaa abulfadl laqabkiisuna waa shihaab اddiin axmed ibni cali ibni muxamed ibni xajar alcasqalaani casqalaan meesha la yidhaha loo nisbeeyey oo shaam ku taalla ama falastiin almisri oo markii dambe uu ahaa alshaaficiyu ay madhaban madhabtiisuna ay shaafici ahayd wuxuu imaamku bishii shacbaan toddoba boqol iyo saddex iyo toddobaatankii hijrada wuxuu ku dhashay masar buu ku dhashay wuxuuna ku koray oo koray isagoo agoona wuxuu xafiday markuu sagaal sano gaadhay qur-aanka oo kaamila ayuu dusha ka qabtay waana jaadadii iyo wadadii lagu yaqaana culimada markuu qur-aanka xafiday wuxuu xafiday cimdat laxkaam waa kitaabka inoo soo socda marka cid aad ku dayataad leedahay haddaad doonaysa inaad soo baxdo cimdahana waa xafiday wuxuu xafiday alfiyat alciraaqi oo shiikhiisu lahaa oo u nadmiyey kitaabkii ibn salaax oo xagga musalaxa uu ka xifdiyey alfiyat alciraaqi wuxuu xifdiyey alxaawi sagiir oo waxa weeye mutuunta shaaficiga kuwa ugu waaweyn ka mida kitaabkana waa xifdiyey qaswini u lahaa alxaawi sagiir waa kii naadimkii ninkii ku nadmiye bahjah walaysa fii madhabina kalxaawi fi ljamci wاliijaazi wاlfataawi waa kitaabkii lagu sheegay ibnu xajar dushuu ka qabtay wuxuu ku taabacaya mujalad feedho ah an boqol lix boqoloo bayji isagoo batniya ayuu ku daabacay dushuu ka qabta wuxuu xifdiyey mukhtasar ibn alxaajib alali usulu fiqiga ku saabsan ibn alxaajibna maaliki bu ah laakiin matnigiisu wuxuu ahaa matni mashhuura oo tacab badan uu geliyey kitaabka usulu fiqigana xifdiyey wuxuu xifdiyey almulxad waa taqaana kitaab mulxalya ma maqasheen ya muxuu yahay mulxat licraab kitaabkan naxwaha ana dushuu ka qabta mulxahana dushuu ka qabta marka qur-aankii waa xafiday matniga axaadiista waa xafiday musطalaxii salfiyu ka xafiday fiqigii shaaficiga xaawi buu ka xifdiyey mulxihu ka xifdi waa inta la sheegay wey iyo waayruha kutub kalena waa ka xifdiye ardaygiisii shamsudiin asakhaawi kitaabka uu kaga hadlaya shiikhiisa waxaa lagu daabacay saddex mujalad alaaa mujaladaat buu ku daabacay aljawaahiru wاdurar fi tarjamati shaykh اislaam ibni xajar wa alaaa mujaladaat marka ammaanta culimmadu ay ammaanayso keliya ayuu dhowr iyo lixdan bayj ku sheegayay halkaasaad ka qiyaasaysa shiikaynu ka hadlaynaa waa kan marka alxaafid ibnu xajar iyo kutubtan u alifay iyo ee cilmigan iyo mustawahan u yeeshay dee waa arkaysaa bilaashkuma iman isagoo aan qaan gaadhin buu kutubtaa xafiday marka muhimmaddu intaa inaynu xafidno maahe waa in cilmiga lagu dadaalo haddii abishijaaca aad xifdido ama zubadka ama safiinaha arbaciinka laftaada dab yar shidi maysid ya muhimaddu waa inaad wax laabta gelisa wey asaas aad ka duusho wuxuu u rexlaystay walibana isagoo wakti iyo xoolaba gelinaya masar oo uu ku dhashay gudaheeda culimmadeedana waa ka qaata xijaaz maka iyo madiina yaman shaam xalab suuriya ku taalla iyo wadamo badan buu u rixlaystay oo cilmiga u doontay ammaanta culimmadu ammaantay waataan tilmaamay ardaygiisu dhowr iyo lixdan bayj wixii culimmadu ku ammaantay inuu ku sheegay laakiin labaynu soo qaadanay midna waxaa ammaanaya shiikhiisa alxaafid alciraaqi oo aada ugu dhaaran jiray midna waxaa ammaanaya shamsudiin asakaawi saaxibu fatxi lmugiif sharaxa ugu weyna alfiyat alciraaqi oo shan mujallad ku taabacay ninka iskale acdamu kutubi lmusalax oo laazimay ninkaa saddexda mujallad ka alifay isaguna wuxuu ka yidhi labadaa shiikhoo bayna ku kaaftoomayn ayaa culimo badan oo ka dambaysay iyagu dee kuwaasunbay daba joogaan laakiin shiikhiisii iyo ardaygiisii xoogaal bay yihi xoogaal bay yihi alxaafi alciraaqi waxa uu yidhi markuu ibnu xajar oo ardaygiisaa ka hadlayay alshaykhu alcaalim walkaamilu alfaadil alimaamu almuxadir almufiid almujiid nin wax faa'iideeya walibana wuxuu faaiideynaya hagaajiyo almufiid lmujiid alxaafi lmutqin nin xaafida walibana wuxuu xifdisan yahay sugay oo itqaaniyey adaabidu hiqat lma'muun nin xaafida oo lagu kalsoon yahay oo ma'muun oo la aaminay cilmigiisa iyo xifdigiisa la aaminay sidaa yaa leh ciraaqi waa shiikhiisi ardaygiisii sakhaawina wuxuu yidhi shahida lahu lqudamaau culimmadii hore waxay u qireen bilxifdi yacni kuwii soo gaadhay asxaabtiisii culimmadiisii ardaydiisii la joogtay bilxifdi bay u qireen iyo waiqati iqanimo inuu iqa yahay iyo wlmaanati amaano iyo wlmacrifati taama iyo aqoon dhammaystiran iyo wadihni lwaqaad maskax waxa weeye shidan uuqida waa wixii la shiday inaga haddaa soomaaligeena uu shidan yahay baa la iska yidhahda maskaxdiis maskaxdiisu aad bay u shidnay yacni waxa weeye u burqanays xagga fawaaidda wاdakaaءi lmufrid iyo maskaxda zaaidka ah ayuu lahaa wa sacati lcilmi iyo cilmi ballaadhnaan fii funuuni shataa faniyaal iyo cilmiyaal kala duwan wa shahida lahu shaykhuhu lciraaqi buu shiikhiisii ciraaqina wuxuu u qiray biannahu aclamu asxaabihi fi lxadiii inuu aqraantiisa iyo asaagiisa inuu xadiidka nabiga calayhi salaau wasalaam ugu yaqaano wuxuu dhintay habeen sabtiya bishii dilxija sideed boqol labiyo konton sideed boqol labiyo konton hijradii shiikh horta waa kaa aynu kitaabkiisa dhiganayna kutubtiisu aada bay u badan tahay oo waxaa lagu sheegay laba boqol oo kitaab inay gaadhayso qaar waxay idhaahdeen waa laba boqol iyo sideetan kitaab wey qaar waxay idhaahdeen waa laba boqol iyo konton halka waxa kaaga soo baxaya kutubtiisu waa boqollaal wey boqolaal wey kitaab buu ka tegi oo uu ka mid yahay fatxu lbaari sharxu saxiixi اlbukhaari oo shawkaani uu yidhaahdo laa hijrata bacda اlfatxi waa xadii muttafaqu calayh yani uu uga jeedo waxa weeye bukhaariga fatxulbaari dabadii uma baahna sharx sharxu lbukhaari kana dayna calaa ummati muxamed faqada canhu ibnu xajar bay idhaahdeen kitaabka bukhaari tacabka geliyey sharaxiisu dayn buu ahaa waxaa guday ibnu xajar baa guday kutubta boqolaalkaa mid ka mida wey kutub badan buu ka tegey kutubtaa waxaa ka mida nukhbat lfikr kitaabkan aynu dhiganay fii musطalaxi ahli اlathar iyo sharaxiisa loo yaqaano nushat الnadar sharxu nukhbat ama fii tawdiixi nukhbat اlfikr fii musطalaxi ahli اlathar oo isagana insha allahu tacaala aynu qaadan doono matniga iyo sharaxaba labadaba waynu dhigan doonaa kitaabkani wuxuu qiimo ku leeyahay waa nuqbaha wuxuu qiimo ku leeyahay intaan la gaadhin culimmadii ka dambaysay ama xilligiisa joogtay dhowrka ee kitaabe ibnu xajar uu alifay kutub buu magacaabayo uu yihi kuwaasa raalli ka ah kuwo badanoo aynu la dhacsannahayna isagu raalli kama ahayn wayna dhacda kitaab dadku la cajabaan kii qoray inuu yidhaahdo aad uguma qanacsan sidii aan doonayay ma ah laakiin dadku idhaahdaan maasha allah kutubtiisu saasay laakiin kutub kooban oo fatxulbaarigu ka mid yahay taqliiqu tacliiqu ka mid yahay mucallaqaat lbukhaari ka uu ku xidhiidhiyey ee uu ka mid yahay nuqbahani ka mid yahay kutub fara ku tirasa ayuu yihi raalli baan ka ah raalli ayaan ka ah taasina waa qiimo kale wey waxaa kaloo qiimo u sii yeelaysa ibnu xajar xilligii uu noolaa culimo badan baa ku dul akhriyey markaasuu isaga laftiisu nuskhooyinka kitaabka wuxuu ku qoraya waqad qara'a calaya fulaan qiraa'atan mujawadatan wakada wakada qiraa'o la sugay oo la hagaajiyey halkaasaan u gaadha shiikha laftiisaa qoriyey marka waa kitaab tacabkaa la geliye wey culimmaduna waa ammaaneen qadiiman wa xadiidan kitaabka aad baa loogu adeegay qiimaha uu leeyahay awgi oo isaga laftiisaa sharxay sidaynu arki doonno oo qoladii matniga ka dalabtay baa ka dalbatay inuu sharxo kitaabka qiimihiisana waxaa ka mid a sida shiikuba sheegayo saaxibu lbeyti adraa bimaa fiihi buu shiiku odhanay ninka guriga degan baa waxa ku guda jirana yaqaana marka kitaabka ninka lahaa inuu sharxo qiimay u yeelaysa kutubta u adeegtay nukhbaha waxay ka badan yihiin lix iyo lixdan kitaab bay ka badan yihiin sittatun wa situuna kitaaban kuma darin kuwa hadda gacanta lagu hayo kuwa dhowaan dhammaaday culimmadii kuliyatulxadiidii dhigaysay kuwii ay ka qoreen kumaan darin laakiin kutubtii ka hadlaysay intay sheegeen lix iyo lixdan kitaab wax gaadhaya ayaa kitaabkan u adeegaya labaataneeye ka midii waa sharax kitaabka lagu sharxay intaa in ku dhow dhow waa xaashiya xaafiye sharax maxaa u dhexeeya soo isku mid xaashiyadu sharax bay sii sharxaysa marka kitaabku hadduu sharax leeyahay ninka sharaxaa sii sharxaya xaashiya leeyahay xawaashidaana waa leeyahy waxaad ka qiyaasaysaa manduumaadkiisa kitaabkan ku gabiyey waa dhowr iyo toban oo kii sancaani ka mid yahay qasbu sukar fii nadmi nukhbat lfikr dhowr iyo toban nadmi qaar afar boqol iyo labaatan wey oo yaro balballaadhiye qaarna boqol iyo labiiyo labaatan bay ka dhigeen intaa udhexeeya bay afar boqol labiiyo labaatan iyo afar boqol iyo boqol iyo labaatan dee saddex boqol baa udhexe saddex boqol baa udhexe qaarna way koobeen qaarna way balballaadhiyeen kutubta u adeegtay waxaa ka mida kitaabka matniga in loo bedelay allua turkiya af turki alluga alfarisiya iyo luqado kale baahida loo qaba awgeed marka kitaabkaynu dhiganayna waa kitaabkaa wey bismi illaahi araxmaan araxiim shiikhu wuxuu uhi waxaan ku bilaabayaa magaca alle ayaan ku bilaabayaa bismi illaahi ualifu magaca alle ayaan ku alifaya kitaabka ama aftatixu kitaabii kitaabkayga ku furfuranaya alraxmaani allihii naxariisanayay naxariista guud alraxiimi allihii naxariisanayay naxariista gaarka ah ee dadka muminiinta ah gaarku ah wa kaana bilmu'miniina raxiima marka araxmaan waxa weeye ziyaadat اlmabna tadul calى ziyaadaة اlmacna bay yidhahdeen marka araxmaan erayadiisaa badan sidaa ogeed macnihiisuna waa badan yahay gaal iyo muslimba waa naxariistii guud raxiimna waa naxariistii muminiinta gaalka ku ahayd waxaa kaloo laga dhigay araxmaan inay tahay aلصifaة الhaabita allaazima addaatiya alraxiimna alsifatu alficliya waa leyi oo macnuhu waa maxay alraxmaan waa allaha naxariista ku sifaysan wey alraxiim alladii yuusilu araxmata ilaa cibaadih yarxamu man yashaa yucadibu man yashaa wa yarxamu man yashaa waa allaha gaadhsiiya naxariistiisa addoommada sidaana waa leyi bisika in lagu bilaabana hore inuu soo sheegna waa sunnadii nabiga calayhi salaau wasalaam weeye alxamdu mahad dhammaanteed lilaahi ilaahay bay u sugnaatay alladii allahaasoo lam yazal aan ka zuulin caliiman inuu yahay mid cilmi badan nusakhda qaarna waxaa ku yimi caaliman waxa weeye mid cilmi leh oo cilmi ku sifaysa laakiin caliiman baa xeeldher oo ablaq ah qur-aankana waa ku ti caliiman qadiira saasaa laysu daba dhigay lam yazal aan ka zuulin caliiman inuu yahay mid cilmi badan cilmigaasina waa ballaadhan yihi oo wuxuu la xidhiidhaa waxa weeye maa kaan wamaa sayakuun wamaa lam yakun an low kaana kayfa yakuun cilmiga alle mumkin iyo mustaxiil labadaba waa ku saabsan yihi waxaa dhici kara iyo waxaa mustaxiilka ah ilaahay cilmigiisu waa gaadhsiisan yihi qadiiran allah waxa weeye awoodda badan wa kaana allahu calaa kulli shayin qadiira marka cilmiga iyo qudrada waxaa u dhaxeeya sidaan hadda sheegaya cilmigu bilmumkini wlmustaxiil labadaba waa ku saabsan yihi laakiin awooddu waxay ku saabsan tahay bilmumkini faqad mustaxiilka ma gasho biqudratin tacallaqat bimumkini wixii suuragala sidaa awgeed hadalka ah waxa weeye allahu khaaliqu kuli shay saaxibu ljalaaleyn ay yidhaahdaan wakhasa allahu wa kaana allahu calaa kulli shayin qadiira markay ka hadlayaan wallahu calaa kulli shayin qadiir ilaahay wax walba waa awoodaa wakhasa alcaqlu daatahu falaysa calayha biqaadir sax mahaban caqligu wuxuu ka soo reebay ilaahay daatadiisa oo waxa weeye iyada alle subxaanahu wa tacaala laa yakhluqu milahu looma baahda sababtu waa ilaahay inuu abuuro mid la mida oo sidiisoo kale ah waa mustaxiil mar hadduu mustaxiil yahayna qudradu xidhiidh lama leh kuma saabsana baabkaaba kuma saabsana marka culimada qaar waxay yidhaahdeen shiikhu muxuu u doortay inuu ku furfurto kitaabkiisa caliiman qadiira culimada qaar waxay yidhaahdeen ee wuxuu ku leeyahay kitaab kanaan allifay horta dee cilmi baan u leeyahay midaan iskala boodin maaha aqoonteedii baan hayaa mar labaad mar haddaan aqoonteedii hayana fulinteediina waan awoodaa oo waxa weeye awooddeediina waan hayaa waa laga yaabaa qofku isagoo cilmi haya inaanu gudbin karin isagoo cilmigii haya oo gudbinaya inaanu kori karin soo ma dhacdo marka awoodii gudbintana waa haya kitaab yaroo laga faa'iido inaan kusoo koobo laakiin daya waa waxa weeye laga yaabaa in lagaa faan bay noqonaysaa caliiman qadiiran baynu ku dhaafay wa sala allahu allaha amaan calaa sayidinaa sayidka yagi kii noogu qiimaha badnaa ee hogaanka yaga ahaa muxamedin muxamed aha alladii kaasoo arsalahu alla uusoo diray ila annaasi dadka xaggooda bashiiran xaal yahay mid u bushaaraynaya dadka rumeeyey dadka muminiinta wa nadiiran xaal yahay mid u degaya gaalada iyo waxay dabada ku jiidanayaan oo ah cusaat lmuminiin isagoo u digaya bashiiran liman aaaca allaha warasuulah wa nadiiran liman casa allaha warasuulah inaa arsalnaaka shaahida wamubashira wa nadiira wa calaa aalihi aalkiisana ha noqoto salligaas aalkiisuna waxa weeye waa aswaajuhu waman taxrumu calayhim asadaqatu min aqaaribi xaasaskiisa iyo banu haashim iyo banu banulmualib ayaa aal la yidhaahdaa wa saxbihi iyo saxaabadiisa labadaana waa in la ystabadhiga aalkuna xuquuq gaara bay leeyihi waxa weeye saxaabaduna iyaguna waa dadkii la saaxiibay wey waa qaraabadiisii iyo xigtadiisii iyo saaxiibadii labada waa in la nawaasibtu nimanka nawaasibta la yidhaahdaa waxay qaateen wa aalkii bay diideen shiicaduna waxay qaateen aalihii wasaxbihii bay diideen ahlu sunnuhuna sida shiikhuu u wato labadaba way qaadanaya waslama ha nabadgeliyo dhammaantood tasliima nabadgeli kaiiran badan amaa bacdu intaa dabadeed faina atasaaniifa waa jamcu tasniif kutubta la qoray waxaa laga keenay qaybqaybintaa laga keenay tasniif in wax la qaybqaybiyo fi isilaaxi ahli lxadiid ahlulxadiidka isilaaxiisana iyo waxay ku heshiiyeen wax laga qoraa qad kaurat waa badanta marka halkaa wuxuu kugu sheegayaa cilmi waliba isilaaxaad buu leeyahy iyo waxay ehelkiisu ku heshiiyeen halkan kelmadaha kuu imanaya iyo noocyada kuu imanaya erayada kuu imanaya isilaaxii usuulka ma aha kii fiqiga ma aha kii naxwaha ma aha laakiin waa isilaaxii ahlulxadiid isilaaxaadkuna yaana iska kaa dhexgelin waynu tusaalayn doonaa insha allah halkeeda qaadkaas waraad kutubtaasi waa badad mustalaxa laga alif wa busitat waa la balballaadhiyey oo waa la faahfaahiyey wakhtusirat waana la koobay oo kutubtu qaarna waa mabsuud baa la yidhaahdaa qaarna mukhtasar baa la yidhaahdaa waxaa loo bastiyaa si cilmi badan loogu sheego kitaabka waxaa loo faahfaahiyaa si cilmi badan loogu sheego faham badanna laga helo baa loo balballaadhiya ikhtisaarna waxaa loo sameeyaa liyuxfad si loo xifdiyo ikhtisaarka xilli qaarna wuxuu faa'iideeyaa faham waayo marka kitaabka la balballaadhiyo sharaxaa badan waxaa laga yaabaa in lagu dhaga dhagabarjoobo fahamkii intii yarayd uu saameeyo marka fahamkana wuu hagaajiyaa ikhtisaarku xifdigana wuu fiicay labadaba waa la sameeyey fasa'alanii waa weydiiyey bacdu likhwaani walaalaha qaarkood an ulakisa inaan usoo koobo lahu isaga lahumna waa laga dhigay waayo bacdu labada waa ixtimaalaysa bacdu inay jamc yihiin iyo inuu mid keliya yahay labada waa ixtimaalay an ulakisa inaan usoo koobo lahum bacdiga ama lahu bacdiga almuhima wixii muhima oo min dalika musطalaxa ka mida faajabtuhu waan aqbalay oo waan ajiibay ilaa su'aalihi suaashiisaan ka ajiibay rajaa alindiraaji inaan dhex galo anoo rajaynaya fii tilka almasaaliki wadooyinka culimmadu ay waxu alifaan anigoo waxa weeye rajaynaya inaan dhex galo oo aniga laftaydu adnii bidalwi aan ka qayb qaadanayo cilmigan inaan soo dhaweeyo fa aquulu waxaan leeyahay alkhabaru khabar imaa an yakuuna imaadu waa litaqsiim waa inuu ahaado lahu khabarka uu ahaado uruqun ay asaaniid asaaniid inuu yeesho asaaniiddaasoo bilaa cadadin mucayan jira cayiman aan lahayn aw ama maca xasrin wuxuu yeeshay wadooyin maca xasrin iyadoo lala qabo in lagu koobayo bimaa fawqa alifnayni laba wax ka badan saddex iyo wixii ka sii badan aw ama bihimaa ay maca xasrin bihimaa asaaniidda iyadoo lagu koobaya laba lagu koobay aw ama biwaaxidin ay maca xasrin biwaaxidin iyadoo mid keliya lagu koobay falwalu ka koowaad waa uruqun bilaa cadadin mucayan almutawaatiru baa la yidhaahdaa almufiidu waa ka faa'iidaynaya lilcilmi lyaqiiniyi cilmi la hubiyey oo yaqiiniya oo sugan bishuruudihi maca shuruudihi isagoo shuruuddiisa lala qabo shiikhu wuxuu inoogu bilaabay alkhabar alkhabar fi isilaaxi ahli اlxadiid waxaa la yidhaahdaa waa maa ruwiya can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam wa can gayri min qowli aw ficli wanaxwi ayaa khabar la yidhahda markaa meeshan waxaa lagaga hadlayaa hadalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam warkii laga sheegay saxaabadiisa warkii laga sheegay taabiciinta warkii laga sheegay baa laga hadlay marka alkhabar cilmu cilmulxadiidka ama musalaxa saasaa loo yaqaana marka naxwo la joogo khabar maxaa la yidhaha ya wاlkhabru juزء mutimu اlfaa'ida kallahu barun wاlayaadi shaahida aladii yatimu maca اlmubtada'i fii jumlati ismiya mubtada waxaa dhammaystira khabar baa la waa naxwa balaaqadu maxay u yaqaanaan maxtamala الصidqa wاlkadiba lidaatihi laakiin inagu khabarkaynu ka hadlaynaa waa alkhabr wixii laga sheegay nebiga iyo saxaabada iyo taabiciinta waxaa jira alxadiid isagoo wixii nebiga laga sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa jira alahar samaynaa odhan nukhbat lfikr fii musطalaxi ahli alahar alaharna waa saxaabada iyo taabiciinta wixii laga wariyey marka xadiid wuxuu gaar u yahay waa wixii nebiga aharna saxaabada iyo taabiciinta khabarna labadaba oo sida mashhuurka ah laakiin aahar xadiiskana waa loo isticmaala xadiidna aaaarta waa loo isticmaala labaduba way jirta lakiin waa sida mashhuurka wey ah. shiikhu wuxuu yidhi khabarka markaynu ka eegno xagga sanadka waxaa ka soo baxaya in asaaniiddiisu badato xadiidkii ama aharkii asaaniiddiisu inay badato badnaanshahaasina aanu xad lahayn tiro lahayn ama inuu xad leeyahay oo tiradu kooban tahay oo ay tahay saddex iyo wixii ka badan ama laba inuu ku kooban yahay ama inuu mid ku kooban yahay imse halkaa ka soo baxay imsaa ka soo baxay halkaa afar baa ka soo baxay khabarkii ama xadiidkii sanadkiisu inuu badan yahay asaaniiddiisu badan tahay tiro cayiman aanu lahayn ama tiradu inay cayiman tahay kaasaa saddexi ka soo baxa saddex iyo ka badan inuu ku cayiman yahay laba inuu ku cayiman yahay iyo mid inuu ku cayiman total waa imisa afar baa ka soo baxay marka khabar ama xadiid markaynu ka eegna xagga sanadka afartaas u qaybsamay halkaa shiikhu wuxuu u isticmaalay waxaa loo yaqaana lafun wa nashrun muratab hadalka inta la duuduubo kadibna la faahfaahiyo oo muxuu yidhi uruqun bilaa cadadin mucayan aw maca xasrin bima fawqa الاثnayn aw bihima aw biwaaxid falأwalu oo ah uruqun bilaa cadadin mucayan wاthaani sidaas uu keenaya markaa duuduubkii la duuduubay iyo tafaasiishii siday isugu xigeen duuduubku isugu xigay bay tafaasiishuna ay isugu xigtaa ka waxaa la yidhahdaa balaaqada lafun duuduub wa nashru faahfaahin hee muratabun habaysan baa la yidhaha kii koowaad kii labaad kii saddexaad kii afraadoo duuduuban tafaasiishiina sidii baa la ysugu xejiyey hadday mushawash noqotona iyaduna waa nooc balaaqada ka mida labadaba qur-aankaa lagu sheegay fa minhum shaqiyun wa saciid faama aladiina shaquu fa wa ama aladiina suciduu miyay isku habaysayin mise waa waa la isku dhexyaaciye oo isku habaysayin shaqiyun wa saciid duuduubka shaqi baa lagu bilaabay saciidna waa la dambaysiiyey faahfaahintana shaqigii baa lagu bilaaba isu waafaqsayin waa lafun wa nashrun murad mushawashkuna waa jira ma haysaan yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh waa la duuduubay maxaa lagu bilaabay ma kii daba mise kii hore faama aladiina baa lagu bilaabay marka markii la duuduubay iyo markii la faahfaahiye waa la kala duway duuduubkii tabyadu baa lagu bilaabay faahfaahintiina iswadad baa lagu bilaabay waxaa la yidhahdaa lafun wanashrun mushawash baa la yidhahdaa shiikhu muratab buu isticmaala wuxuu hi falwalu ka koowaad almutawaatiru baa la yidhaahdaa waa almufiidu kii faaideynaya lilcilmi yaqiini cilmi yaqiina buu faaideeyaa bishuruui shuruudiisa marka la qaato marka shuruudaan nusahaynu ku gaari doonaa laakiin si loo xifdiyo maadaama shuruud la sheegayna waynu isxasuusinaynaa shuruuddaasi waa afar wey mid waynu fahna bilaa cadadin mucayan cadadku badan yahay kaa iska fahmaysa cadadun kaiir cadad badan baa soo warinaya waa shardi wey shardiga labaad tuxiilu alcaadatu tawaafuqahum cala alkadib dadkaa badani markay warkaa sheegaan caadadu waxay diidaysaa been inay isku waafaqaan bay diidaysaa oo waxaa la odhanayaa suuragal maaha warka noocaasi inuu been noqdo ama dadkaa badani inay been isku waafaqaan suuragal maaha badnaansha awgeed ka saddexaad an yakuuna dalika fii jamiici abaqaati sanad xilligii saxaabada xilligii taabiciinta taabicu taabiciin tabacu latbaac man bacdahum ilaa sanadka bilowgiisa laga imanayo waa inuu sidaas wada noqdaa laakiin haddii meelina mutawaatir noqoto meelina gaari weydo mutawaatir maaha sanadkao dhan waa inuu sidaa noqda shardiga afraad dadka badan warkoodu waa inuu ku dhammaadaa alxis itus iyo itaabsiin waan arkay waan maqlay waan taabtay waan ursaday maxaa adhay waan dhadhamiyey waa wada xis wey inta badanna waan dhadhamiyey iyo iyo tiikal maxayd kuwaas inta badan lama isticmaalo lama baahda laakiin innaga hadda waxay naga khuseeya waanu arkayna marka khabar la sheegay iyo dhagaha iyagaanu ku maqalna labadaasaa inoogu badan ra'aynaa wa samicna ayaa inoogu badan shuruuddaa marka la helo wuxuu faa'iideynayaa cilmi yaqiini yuu faa'iideynaya ama cilmi daruuriya oo lagu khasban cilmi lagu khasban yahay sidaa awgeed ayuu shiikhu matniga shuruuddiisa ka daayey waayo mutawaatirku laysa min culuumi alxadiid musalaxa shaqa kuma leh musalaxa waxaa lagaga hadlaa ba wixii baadhitaan u baahda ma saxiix baa ma daciif baa ma xasan baa ma cadli baa mafaasiq baa waxaasaa lagaga hadla laakiin mutawaatirku waxaa weeye waxaa la isma weydiiyo dad badan baa war inoo sheegaya dadkaasi siday isaga soo daba dhacayaan shuruuddaa marka la helo waxaad gaadhaysaa cilmi yaqiinaya waa la beenin karin oo lagu khasban yahay oo lagu khasban yahay cilmiga noocaasa dadka sheegaya iska daa faasiqe gaalay noqonaya xataa gaalay noqonaya waqطac bisidqi khabari tawaaturi wasawi bayna muslimin wa kaafiri usuuliyiinta yidhah tawaaturka warkiisa goog oo liqaado gaal iyo muslimna waa u siman yihi hadda muslim faasiqa iyo cadliya dhaaf xataa gaalka haddii boqol gaala ah oo aan is ogayn iska soo daba dhacaan oo aan wada socon midba mar u yimaado oo la yidhaahdo xaggaad ka timi oo uu yidhaahdo london magaalo la yidhaahdo waa magaaladii aan ku dhashay mid kala yimaado london baan hadda ka soo degay ay iska soo daba dhacaan london waxay noqonaysaa maxay magaalo london la yidhaha inay jirto mutawaatir kii beeniyaana caqligiisa wax ka siiyi cilmi la celin karaba waxaa la yidhaahdaa mutawaatir bali marka mustalaxu wuxuu u samaysan yahay axaadiista in la kala hufo ruwaadiisa in la baado mutawaatirku baadhitaan uma baha sidaa awgeed bay yidhaahdeen qolada usuuliyiinta ka hadla oo iyagu waxay uga hadlayaan dee waa la deliishanaya xagga daliilka ayuu ka xoog badan yahay markaa aaadiiaaad kuwa kale waa ka xoog badany marka waa la kala rajaxaya waa la daliishanaya kuwa kale waa laga tegaya iyagay khusaysa laakiin qolada ka hadlaysa xadiidku ma suganya ma sugna ma faasiqba ma cadliba looma baahna qawaacidda musalaxa loogama baahna sidaa awgeed ma aha cilmulxadiidka kama mid aha wuxuu shiiku hadda u sheegay inuu ku dhammaystiro ayuu sheegay mutawaatirka waxaa loo qaybiyaa lafdi iyo macnawi lafdigu waa in lafdiga laysku waafaqo man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar boqol saxaabi wax gaadhay ama shan iyo toddobaatan ama sagaashan turooyin kala duwan baa la sheegay ayaa soo warinaya hamsun wa sabcuun rawow man kadaba wa minhum alcashrau uma intasaba alcasharatu mubasharuun baa ka mid a ka waxaa la yidhaahdaa mutawaatir lafdiga lafdigiisaa tawaaturay macnawi lafdigu xadiidku mutawaatir maaha uu kala duduwan yahi laakiin macnihiisa ayaa mutawaatir waa sida axaadiista tilmaamaysa rafcu lyadayn nabigu markuu ducaysanayo qacmuhu kor u taagay markuu tawaafkii dhammeeyey waxa weeye safa markuu dul taagnaa markuu istisqaa samaynayey markuu eh, carafo ku ducaysanayey markuu waxa weeye beder dagaalkii socday ee eh, u ducaysanayey ilaa kilkilihiisu muuqdeen axaadiis badan oo abwaab kala duwan iyo masaa'il kala duwan iyo xaalado kala duwan iyo meelo kala duwan ku yimi baa waxay isku waafaqayeen qacmuu korutay qacmuu korutay kaana waxaa la yidhaahdaa mutawaatir macnawi waxaa la mida ru'yat llaahi caza wajal axaadiis badan oo kala eraya ah ayaa ku yimi laakiin ina tusaya aakhiro ilaahay muminiintuna arkaya kuwa waxaa la yidhaahdaa tawaatur macnawi baa la yidhahda culimmada qaar si kale u dhigeenoo waxay yidhaahdeen attawaatur allafdi waxaa la yidhaahdaa axaadiista inta ay isku waafaqday isku lafdiga ah hadda axaadiista aynu nidhi rafaca yaday dhammaantood waxay isku waafaqayaan farafaca yaday wa rafaca yaday kaana yarfacu yaday soo isku erayn ma axaadiista iyo goobaha iyo way kala duwan yihin laakiin mid walba maxaa ku jira rafaca yaday farafaca yaday ayaa ku jirta marka waxay leeyihin waa mutawaatir lafdiga xadiidka lafdigiisoo dhan haba kala duwanaado waana sax wey waxaa la mida ru'yat اllah iclamuu ana axadakum lan yaraa rabbahu xataa yamuut inakum satarawna rabbakum cayaana ama ciyaana marka alfaadda xadiisku way kala duwanta laakiin maxay ka midaysan yihiin yaraa rabbahu tarawna rabbakum satarawna waa isku waa mutawaatir lafdiya bay leeyihin waxaasoo dhan shafaacadii baa la waa mutawaatir lafdiya shafaacati اlmalaa'ika shafaacatii liahli اkabaa'iri min ummati dhammaantood waxaa ku jira lafdiga shafaacada laakiin mar yashfacu mar shaacat mar shafaacati qaabab kala duwan bay ku tii laakiin erayii shafaacada waa laisku waafaqsay ka waxaa la mutawaatir he lafdi baa la yidhaha mutawaatir macnahu maxaa noqonaya waxaa noqonaya inaanay erayba isku waafaqin sida axaadiista tilmaamaysa nin keligii ah warkiisa in la qaato bacaa mucaadan ila alyaman may hayd inaka taati qowman ahla kitaab bacaa abaa cubaydata qol uu dara bacaa aba alcalaa waxaa weeye dhammaantood waxaynu ka faa'iidaysanaynaa ninkaa keligii qolo loo diray axaadiis iyo diin u sheegaya nin keligii aan wax laga qaadanayo khabarulwaaxid in la deliishanay laakiin erayay isku waafaqsan yihiin oo odhanaya yuqbalu khabarulwaaxid kama jiro maxaa ku jira hebel buu diray iyo hebel buu diray iyo hebel buu diray lafda iskuma waafaqsana marka kaana waxaa la yidhaha mutawaatir man macnaynu kala soo baxaynaa laysku waafaqay macnahaas waa mustanbad kaana macnawi baa laha qaarna saasay u dhigeen shiikhuu wuxuu hi waani ka labaadkaasi waa mutawaatir almashhuuru baa la yidhaahdaa wa huwa isaguna almustafiidu waa kii faafsanaa calaa rayi qowl marka lagu socdo almashhuur min ashuhra baa laga keenay ismu mafcuul weeye waana wixii faafay ama caan baxay wey isilaaxanna sida shiikhu u wato maca xasrin bimaa fawqa الاثnain buu laba wixii ka sareeya waa maxay waa saddex yaعni maa rawaahu ثalaaثaة faأkثar fii طabaqaة min طabaqaati الإsnaad ayaa waxaa la yidhaahdaa yaعni meesha ugu yar sanadka haddii saddex ama ka badan ay wariso inta kale ha kaba badanta hadday doonto waxaa la yidhaahdaa mashhuur baa la yidhahda saddex iyo wixii ka badan shiikhu wuxuu hi wa huwa almustafiid calaa ra'yi marka qowl lagu socdana waa mustafiid baa la yidhahda marka mashhuur iyo mustafiid waa isku mid qaar baa kala qaadaya laakiin shiikhu wuxuu doortay inaan la kala qaadayn kuwa kala qaadaya maxay leeyihiin qaar baa waxay leeyihiin saddexna waa mashhuur wixii ka batay ee aan mutawaatir gaadhinna waa mustafiid wey qaar waxay idhaahdeen mashhuur waa ka saddexay sanadkiisa ku sugan tahay laakiin mustafiid waa ka bilow ilaa dhammaad saddex ah laakiin sawaabka waa sidaa sheikhu ku tegay mashhuur iyo mustafiid waa isku mid maa rawaahu alaaatun fa akar ayaa la yidhaha waxaa halkaa ka duwan bayquniyi maxaynu ku soo marna mashhuuru marwi fawqa maa alaaa isagu muxuu yidhi mashhuurku waa wixii saddex ka badan imsuu ka bilaabmaya afar buu ka bilaabmaya marka ibnu manda shiikha la yidhaahdo bal culimmada qaar waxay yidhaahdeen mashhuur inuu saddex yahay ibnu xajar baa la keliyooday culimmadii ka horeysay mashhuur waxay u yaqaaneen wixii ay soo wariyaan saddex iyo eh, afar waxay soo wariso sida shiikaasi laakiin wixii saddex ay soo wariyaan ama laba casiiz baa la yidhahda casiizu marwi inayni aw alaaa waa tacriifkii ibnu manda ibnu manda wey kaasina waa jiraay la socda oo ibnu manda wuxuu leeyahay waxa weeye an yarwiyahu maa rawaahu inaani aw alaaatu buu leeyay laakiin hadda waxaa caan baxday sidan ibnu xajar baa caan baxday mashhuurku wuxuu u qaybsamaa saynu halkaaba kusoo sheegnay kan aynu hayno waa ka isilaaxiga ah iyo midaan isilaaxi ahayn oo lugawiya xadiiun mashhuur waa caan xadii caana maxaa ka xib lwaطani min aliimaan ma maqasheed caamada aad bay u sheeg sheegaan xub lwaطan min aliimaan ama xub nadaafa min aliimaan axaadiis jirta maaha laakiin waa caam wey inuu caam baxana saxiix ka dhigi mayso daciifna ka dhigi mayso saxiix caam baxay baa jira daciif caam baxay baa jira mawduuc beena oo caam baxay baa jira waaliu ka saddexaad alcasiizu baa la yidhaahdaa oo ah maca xasrin bihima maa rawaahu naani waxa weeye fii ayi abaqatin min abaqaati lisnaad inta kaleba ha ka badato laakiin laba waa inaanu ka yaraa casiiz baa la yidhahdaa waxaa laga keenay caza yacizu oo ah qaliil buu noqon ama caza yacazu bimacnaa qawi buu noqday oo mid baa soo warin lahaa mid labaad baa la wariyey uu ku xoogoobay ama wax laba warisay waa qaliil sida culimmada qaar ay yidhaahdeen labadaba wali isilaaxana hore inuu sheegay kaana casiiz baa la yidhahda shiikhu wuxuu ihi walaysa sharطan walaysa ma aha alcasiizu casiizku yacni labadu sharطan shardi uma aha liصaxiix lilxadiidi صaxiix xadiiska axiixa ah oo xadiiska saxiixa ah looma shardiyo laba inay soo wariso khilaafan xaal aanu nahay kuwa khilaafsan liman zacamahu sidaa ciddii sheegatay marka ninkii waxaa weeye abu cali ljubbaai oo muctazilada ka mida ayaa wuxuu ihi xadiisku saxiix noqon maaya haddii laba iyo ka badan ay soo wariyaan warkiisana waxba kama jiraan alimaam alxaakim kitaabkiisa macrifatu culuumi alxadiid isaguna wuxuu ku sheegayaa hadal sidaa laga fahmayo saxiixu waa inay laba soo warisaa kashahaadati cala shahaada bu sida markhaati markhaati lagu dul furo laakiin shiikhu waa bushiyey muxadisiintuna waa bushiye xadiidka saxiixa looma shardiyo in laba soo wariso mid keliya hadduu soo wariyo way ku filantay waxaa la mida alkirmani alkawaakib daraari fii sharxi صaxiix اbukhaari alkirmani shiikhii la odhanayay iyo ibn اlcarabi almaliki saaxibu caaradat اlaxwadi fii sharxi tirmidi labadaasi waxay yidhaahdeen صaxiixa shardi uma aha inay laba soo wariso laakiin wuxuu shardi u yahay bukhaari oo saxiixulbukhaarigo saxiixa ka ugu sarreeya ah waxaa shardigiisa ka mida laba inay soo wariso saasay yidhaahdeen iyaga laftooda waa la bushiyey oo waxa lagu bushiyey saxiixulbukhaariga xadiidka lagu bilaabay iyo xadiidka lagu gabagabeeyey labadaba keli keligaa ku badan bukhaariga maxaa lagu bilaabay wixii arbiciinka lagu bilaabay waa idiin qishayaa ya arbiciinkii maxaa lagu bilaaba inama alacmaalu biniyaat wataan idiin soo sheegay waxaa la keliyoobay yaxya bnu saciid alansaari isaga dad badan baa ka qaatay oo la yidhi toddoba boqol bay gaadhaya qaar boqol bay yidhaahdeen isaga mutawaatir buu ka yahay laakiin isaga shiikhiisa cidi kuma waafaqin yaxya bnu saciid alansaari yaxya bnu saciid alansaari wuxuu ka warinayaa muxamed ibnu ibraahim ataymi cidi kuma waafaqin maxamed ibnu ibraahim ataymi shiikhiisu waa calqama ibnu waqaas alleyfi cidi kuma waafaqin shiikhiisu waa cumar ibnu lkhadaab saxaabi labaad male afar nin baa iska dambeeya waa xadiidka koowaad oo xadiidkaa kala warinaya xadiidka ugu dambeeya waa kalimataani khafiifataani cala lisaan haqiilataani fi lmiisaan xabiibataani ila raxmaan subxaana allahi wa subxaana allahi alcaiim waa xadiiska bukhaari lagu soo gebagabiyey waxaa la keliyoobay maxamed ibnu fudayl cidi kuma waafaqin arday badan buu isagu leeyi laakiin keligii shiikhiisa cidi kuma waafaqin maxamed ibnu fudayl shiikhiisu waa cumaara ibni lqacqaac isaguna cidi kuma waafaqin shiikhiisu waa abu zurca ibni camr ibni jariir ibni cabdillaah albajali saxaabigii baa awow ah abu zurcat albajali isagana cidi kuma waafaqin saxaabiga uu ka warinayaana waa abu hurayra cidima labayso afar baa kala dambeeyo keli keli ah gudahana qaar kalaa ku jira marka taasaa bushin ugu filan baa leeyi bukhaari inaanu shardinayn xadiidka uu saxiixiisa ku soo saarayo inay laba noqdaan waraabicu ka afraad algariibu hariib baa la yidhaahdaa ariibkuna waa maca xasrin biwaaxidin sanadkii meel ka mida nin inuu la keliyoobo inuu nin la keliyoobo waxaa la yidhaahdaa hariib baa la yidhahda waataynu soo marayna bayquniya muxuu ihi imtixaankiina ku gashe waqul hariibun maa rawaa raawin faqad waa kii yidhi nin keliya soo wariy shiikhu wuxuu ihi wa kulluhaa kuwaa lasoo sheegay dhammaantood waa afarti siwa alwali ka koowaad wixii ka soo hadhay waa mutawaatir aaxaadun aaxaad baa la yidhaha marka aaxaadku waa maxay luqada waa maa rawaahu waaxid wey xagga luqada aaxaad khabaru aaxaad luqada waa maa rawaahu waaxid wey laakiin isilaaxa muxuu noqonaya waa maa lam yatawaatir xadiiskii aan gaadhin mutawaatir aaxaad baa la yidhaahdaa wa fiiha waxaa ku sugan saddexdaa aaxaadka ah almashhuuru walcasiizu waalgariib almaqbuulu kii la aqbalayay baa ku sugan iyo walmarduudu kii la celinayay muxuu ugu sugan yahay litawaqufi listidlaali daliishan inuu dul istaagayo darteed ama uu ku taagan yahay biha axaadiista axaadka la daliishanay cala albaxi baadhitaan inuu ku tawaqufayo can axwaali ruwaatiha kuwa soo wariyay xaalkooda in la baadhay duuna alwali kii hore sokadi waataynu hore usoo sheegnay mutawaatir lama baadho mutawaatir lama baadho ma hiqa ma faasiqba ma cadliba ma xaafidba ma ilow badan yahay lama baadho lama baao laakiin kuwan waa la baadhaya sidaa awgeed mar haddii baaditaan uu u baahdo maxaa ka soo baxaya in la aqbalo iyo inaan la aqbalin baa ka soo baxaysa sheikhu wuxuu hi waqad yaqacu inuu dhaca la arkaa fiiha aaxaadka dhexdiis maa yufiidu wax faa'iideynaya alcilma anadariy cilmi yaqiiniya cilmi yaqiin baa looga jeedaa laakiin annadariya yaqiintaasoo daliil u baahan nadari waxaa ku lida alcilm adaruuri cilmiga lagu khasban yahay oo waxa weeye aan la diidi karin yaqiinina waa yaqiin aad ku gaadhay daliil aad ku gaadhay bilqaraa'ini taasoo ku dhisan qaraa'in iyo adilo cala lmukhtaari cala alqowli lmukhtaar marka lagu socdo aaxaadku madani buu faa'iideeyaa mise yaqiin buu faa'iideeyaa xaafidku wuxuu yidhi aaxaadku hadduu saxiix noqdo qaraa'in iyo tilmaamana la helo qad yufiidu buuri wa qad yaqac waxaa dhici karta inuu noqdo yaqiin laakiin yaqiintii mutawaatirka ma gaadhay yaqiinta mutawaatirka waa lagu khasbay laakiin yaqiintan kale waa yaqiin ku dhisan adila ku dhisan qaraaintaa maxaa ka mid a waxaa ka mida maala xadiidku waa axaad inama alacmaalu bniyaat walibana intaasoo abaqo ayuu axaadya afar abaqadood wamaca dalika bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay mar haddii bukhaari iyo muslim isku waafaqeen waxa weeye yaqiin buu faaideynay waxaa la mida xadiidka sanadkiisu inuu bato waxaa soo warinaya maala aimo waaweyn sufyaan athawri iyo sufyaan bnu cuyayna iyo muxuu ahaayey awsaaci aimo waaweyn oo saddex saddex iyo afar afara baa soo warinay mutawaatirna ma gaadhi laakiin mar haddii imaamu maalik iyo ibnu cuyaynaya isku waafaqeen isaguna yaqiin buu faa'iidaynaya laakiin waa yaqiin nadariya daliilu baha waxaa ka mida ah aima inay soo warinayso famaaliku can naaficin can sayidi waziida mal الshaafiعي faأحmdi alimaamu أحmed بnu xambal can اlimaam الshaafiعي can اlimaami malik can naafic can cabdilaahi bni cumar musalsal biاlأima baa leeyahay iyo kuwa lamidka hadduu sidaa noqdona cilmi yaqiiniya buu faa'idaynaya cilmi yaqiiniya ayuu faa'idaynaya waxaynu kusoo gabagabaynaynaa uma algharaabatu hariibku ima an takuuna inay ahaato fii asli sanad sanadka dhammaadkiisa aw laa ama inaanay noqon falawalu ka koowaad aslu sanadka alfardu lmulaq wey ayaa la yidhaahdaa waani ka labaadna alfardu nisbiyu baa la yidhaahdaa wayaqilu waxa yar ilaaqu lfardiyai calay fardi in lagu ilaaqo markaynu nidhi waqul ariibun maa rawaa raawin faqad waxa la mida fardigiina waa la mid marka alfardu wlariib waa isku mid mid baa soo wariyey shiikhu wuxuu u kala qaaday aslu sanadka haddii lala keliyoobo waxaa la yidhaahdaa gariibun mulaq baa la yidhahda fardun mulaqna waa la yidhahda inama alacmaalu biniyaat yaa la keliyoobay cumar bnu khaaab waa fardun mulaq ama gariibun mulaq xadiidkii kale kalimataani khafiifatan yaa la keliyoobay abu hurayra waxaa la odhanayaa waa fardun mulaq gariibun mulaq haddii dadka ka sokeeya ay la keliyoobaan oo xadiidka maalan ibnu cumar iyo ibnu cabaas baa soo warinay waxaa ka soo wariyey dhowr taabici laakiin wuxuu isugu soo biyashubtay markii dambe zuhri baa la keliyoobay wuxuu noqonayaa gariibun nisbi oo waxaa la odhanayaa hada alxadiid gariibun binisbati ila zuhri waa hariib marka zuhri la eego asalkiisu hariib maaha laba saxaabi baa soo wariy iyo ka badan marka haddii saxaabiga waxa ka soo hadhay qof la keliyoobo nisbi baa la yidhaha nisbi ayaa la yidhaha shiikhu wuxuu yidhi kaa nisbiga ah waxaa loo isticmaalaa hariib baa loo isticmaalaa laakiin inta badan fardi looma isticmaalo oo lama yidhaahdo fardun nisbiyun lama yidhaahdo laakiin waxaa la yidhaahdaa hariibun nisbi laakiin waa yaqilu buu iiy waa mamnuuc ma odhan marka hariibun mulaq waa la isticmaalaa hariibun nisbi iyaduna waa badanta fardun mulaq waa badanta laakiin fardun nisbiy ayaa aliila ayaa qaliila intaasuu uga jeedaa wallahu tacaala aclam wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi wsl